بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna sagaalaad ee kitaabka arbiciin annawowi waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka afraad waana xadiid runtii muhimmadiisa leh wuxuu ka hadlayaa bilowga ilaa dhammaadka aadamaha halka aadamuhu uu ka bilowdo ilaa halka uu ku gebagaboon doono ayuu xadiidku ka warbixinayaa si kale haddaynu u dhigno afarta caalam ee aadamuhu uu maro afarta caalamba xadiidku waa ka warbixinaya caalamka koobaad caalamul arxaam baa la yidhaahyo waa uurka hooyada caalamkaa waa ka warbixinaya caalamka labaadna caalamu dunyaa baa la yidhaahyo waa caalamkan aan joogno oo isaga laftiisa waa ka warbixinayaa caalamka saddexaad waa caalamu lbarzakh oo waa markan qabriga la iskeeyo oo isna waynu arki doonaa insha allahu tacaala caalamka ugu dambeeya waa caalamu laakhira afarta caalamba xadiidkan insha allahu tacaala ishaaradiisa waynu ku arki doonaa adu waa bilowga bani aadamka ilaa dhammaadkiisa ayuu xadiidka rasuulku inoogu soo koobay sala allahu calayhi wasalam saxaabiga warinaya haddaynu ka bilowno kunyadiisa waxaa la yidhaha abi cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa magiciisana waxaa la yidhaahdaa cabdilaahi bni mascuud baa la yidhaahdaa dhalasho ahaanna waa nin ree hudayl ah qabiilkii ree hudayl la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa ashcaru qabiilatin qabiilatu hudayl wa ashcar shucaraai alcarab shucaraauhaa baa la yidhaahdaa qabiil carbeedoo gabyo qabiilka ugu gabayga badani waa qabiilka ree hudayl gabayaaga carbeed haddii laysbarbar dhigana gabayaaga qabiilkaa ka soo jeeda ayaa ugu gabay badan baa la yidhaahdaa imaamu shaafici meelba khu'uulo ayuu kala lahaan jiray ama xidhiidh uu kala lahaa sida aynu ognahay oo khu'uula ayaa jirta imaamu shaafici nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam tobanka qabiil ee ugu waaweyn ee carbeed tobanka qabiil qabiilkii la arkaba xidhiidh buu rasuulku la lahaa sala allahu calayh wasalam oo ayeeyooyinkii ama aabbihii dhalay ama isaga dhalay ama awowgii dhalay meel unbu rasuulku kala xidhiidhi jiray hal qabiil mooyaane hal qabiilunba rasuulka unba wax xidhiidha looga waayey calayhi salaatu wasalaam waa tobanka qabiil ee ugu waaweyn ee qabaa'ilka carbeed ah weeyaan tobankuba sida rasmiga ah waa yaman bay ka jeedeen asalkooga hore dee waa qabaa'ilkan badanee carabtabaa yaman baa asal u ahayd ay ka farcameen sidaynu ognahay halkan intooda badan ka jeedeen saxaabigaasi wuxuu islaamay baa la yidhaahdaa waa cabdullaahi ibni mascuud saxaabiga xadiidkeenna maanta inoo warinaya ee wuxuu soo islaamay sanadkii lixaad ayuu islaamay ee bicada maaha hijrada eeg taariikhda laba siyood baa loo tiriyaa mar bicaa laga bilaabayo rasuulka diridiisa ah marna hijraa laga bilaabaa sanadkii lixaad ayuu saxaabigu soo aduu wakti horuu islaamay iska dheh waba sanadkaa ha ku qaydin wakti hore ayuu saxaabigani islaamay waa raggii ugu horeeyey laakiin xagga lixda waxaa loo eegaa shan qof oo qura ayaa ka hor islaamay baa la yidhaahdaa shan qof oo qura ayaa saxaabiga ka hor islaamay oo qofkii lixaad ayuu ahaa saxaabigana qofkii lixaad ahaa laba jeer ayuu hijrooday ninka saxaabigani mar xabashida iyo etoobiya ayuu usoo hijrooday oo saxaabadii xaggan timid ayuu ku jiray marna maka ayuu ka hijrooday oo saxaabadii madiine u hijrootay ayuu saxaabigu ahaa sababta uu ku islaamana waxaa la sheegaa nebi maxamed iyo abibakar baa soo maray isagoo nin gaaloo welibana gaalnimada aad ugu qallafsan adi u ilaalinaya waxaa la odhan jiray cuqbata bnu abi mucayd nin loo yaqaanay ayuu adhi u raacayey isagoo saxaabigani adhi jira oo cuqbata bnu abi mucayd adhi u ilaalinaya ayuu rasuulka iyo abibakar oo daalanoo baahan ayaa soo maray rasuulka ayaa la hadlayo wuxuu ku yidhi calayhi salaau wasalaam neef baanu doonaynaa irmaan oo nucaanahooga cabno ood noo listo ayaanu rabnaa saxaabigani wuxuu ku yidhi markaa saxaabi ma ahayn wuxuu ku yidhi ariga anigu melihi mu'taman baanahay ee sideen u bixiyaa ayuu yidhi mu'taman anigoo ah sideen u bixiyaa rasuulku wuxuu ku yidhi waxaad noo eegtaa lax ama neef adhiya oon rimin oo dayar noo noo keen taa aan rimin been caanahaba lahayn neefkii aan rimineen da'da yarayd ee da'dii rimaysayba aan gaadhin ayuu saxaabigu tusay markaasuu rasuulku candhada taabtay oo candhadeediibaa barartay caanaa ku dhacay caanihii markuu ku dhacay ayuu rasuulku lisay waa laga dhergay rasuulka iyo intii la socotayba laxdii yarayd ayay ka dhergeen ee hadda mmana dhalin xataa sumalku ma saaranin waa nebi maxamed mucjizooyinkiisi iyo barakadiisii bay ahayd sal allahu alayh wasalam ilan rasuulkeenna farihiisan biyaa ka dhex dii jiray mararka qaar farihiisan biyaa ka dhex dii jiray mararka qaar dheri la bislaynayo oo neef adhiya iyo canjeero yar ayuu rasuulku u tegi jiray isagoo ciidan idil wataa markaasuu odhan jiray dabka ha ka dhigine eh idinku soo gura uun dherigaasi dhammaan maayo waxa weeye kumaankun kun nin oo Ah, ciidan ilaa kun gaadhaya ayaa loo ridayaa dhammaanba dabkana ha ka qaadina ka gura uun waa ha la wada uun nebi maxamed mucjizooyinkiisa la yaab kale ee la arkay waxaa ka mid ahayd in galaas caanaa ah loo keenay iyagoo aad u fara badan guri buu joogay abi hurayre oo waxaa la joogay meesha aad baahi badani ay ka muuqato asxaabu sufihii ahaa abi hurayre waan farxay buu isiiyo waxaan ku farxay buu yihi kol haddii nebi maxamed adoo la joogo galaaskaa caanaha loo keenay dee maray kabasha kaa soo gaadho waxbaa kaa soo gaadhiyo waad ku yar noolaan baan isidhi buu yidhi waxaanse ka naxay buu yidhi halkaan ka filanayey in la yidhaahdo kabo omu rasuulku igu yidhi yaa abaa hurayra qum wadhab ila lmasjid wadcu asxaaba sufa abaa hurayrow kacu baa la yidhi masaajidka tago toddobaatan nin oo masaajidka joogay oon guryo lahayn oo masaajidka ku noolaa ayaa la yidhi u yeedh caanahaynala cabaane caanuhu waa koob waa galaas yar weeyaan caanuhu ragga meesha jooga ee raggan guriga jooga kuma filla abi hurayra wuxu hi haddaan nebi maxamed diidi karayo oon maya odhan karayo maalintaa waan diidi lahaa laakiin rasuulka ilaahay weeyaano dee diidid meelay usoo martay ma jirto buu yidhi isagoo baahan buu dhaqaaqay abi hurayra oo intuu saxaabadii u tegey meesha ku jirtay ayuu u yeedhay waxaan naftayda ku maaweeliyey buu yidhi markaan raggaa u yeedhayey dee raggan adigaa kaga xaq lehe kolley adaa lagaa bilaabi doonaayo adaa lagu odhan doonaa kabo dee ragga kale hadduu doono haba ka dhammaadaane markaase raggii markay yimaadeen baa la yidhi buui abaa hureyro ragga udhiidhiib ragga u dhiidhiib baa la yidhi buui ninkanaan u dhiibaayo wuu wadaa wuu wadaa wadaa ka dhargaa buu yidhi markuu ka dhargu ninka kale u dhiibaa koobku halkii ma dhaafayo ninkan kale ayaa haddana loo dhiibaayo wuu wadaa isna waa la soo wareego markay raggii wada dhergeen koobkiina halkii u marayo ayaa la yidhi abaa hureyra adigu cab hadamaadaa hadhaye anaa cabayo waan dhergay dhig baan is idhaahdaayo rasuulka intuu igu qoslo yidhahdee bu yidhi araa dhigina cab markaasaan markii dambe dhaartayoon ilaah xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay caanaan meelan mariyo ma helayo waa koob toddobaatan nin iyo dheeraad ay cabayaan waa mucjizooyinka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaba saxaabigan cabdulaahi bni mascuud neefkaa adhiga ah ee maxaanku idhahdaa sumalkuba uuna saaranin ayaa intanna tus la yidhi ayaa haddana la listay caanihiisiina laga dhergay rasuulku candhaduunbuu sidaa u masaxay markuu arinkaa arkay ayuu saxaabigani fahmay inuu nebi maxamed rasuul ilaahay soo diray yahay oo xaq ah inuu yahay markaa ayuu fahmay bartaa ayuu ku islaamay islaamnimadiisa waxaa sababta u ahayd taasay ahayd labadii hijiro ragga nasiibka u helayna ka mid buu ahaa dagaalkii qadhaadhaayee beder la odhan jiray berri maaha saa dambuu dhacay maanta bisha sow maaha ramadaan shan iyo toban sow aha toddobiyo tobanka bisheennin buu dhacay dagaalka haswatu beder loo yaqaanaa waa toddobiyo tobanka bishanuu dhacay dagaalkaa beder oo runtii dagaal cajiib a ahaayo muslimiintu ayna ilaawi karaynoo taariikhda meel adag kaga jira dagaalkaa saxaabigani raggii ka qayb galay ee ka dagaalamay ayuu ahaa bayco loo yaqaano baycatu ridwaan oo geed galool ah hoostii nebi maxamed lagula shiray galoolka iyo quraca iyo waa jinsi bay geedahaasi ka kooban yihin oo samura loo yaqaana afcarabiga samura nebi maxamed waxaa ka sugan inuu odhan jiray saxaabada cabaas buu ku yidhi maalintii xunayn yaa cabaas naadi asxaaba samura markii arrintu ay adkaatay ee saxaabada udhulku la gariiray ee dooxa lagaga soo kaakacay ee ragga qaarkood ay firxadeen ee nini intuu sii eegay uu yidhi wallaahi raggaa maanta yaacaya caya baa celin badda badda meel ka sokaysay isma taagayaan ayay nebi maxamed rag yari agtiisa ku soo hadheen markaasuu rasuulku cabaas la hadlayo yaa cabaas naadi asxaaba samura war raggii baycatu ridwaan ee geedka galoolka ah hoostiisa heshiiska igula galay raggii u dhawaaq buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulkuna isma qarinaynine ayuu dhaadanayay dagaalkaa hadda saxaabadii rag badan baa yaacay ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib buu lahaa rasuulku sal allahu alayh wasalam anigu nebi baan ahay beenina kuma jirto ina cabdimualibna waanahay ismaba qarinayn rasuulku sal allahu alayh wasalam markaasay saxaabadu dib ugu soo noqdeen markaasaa ciidankii soo weeraray ee dooxa u galay ee lama filaanka saxaabada ugu soo booday markaasay saxaabadii ka xoog bateenoy ka awood badnaadeen saxaabigani haddaba sidaynu ognahay baycatu ridwaan oo geedkaa galoolka rasuulka lagula shirayey baycatu ridwaan waxay ka dhacday sidaynu ognahay waa ajiib bayc ajiiba dad in yar baa ka qayb galay baycat ridwan iyo baycat lcaqaba iyo dee rag saxaabada in ilaahay jeclaa unbaa ka qayb galay haddaba raggaa ayuu horta ninkani ku jiray baycat lcaqaba waxayna ka dhacday halkan dhagax tuurka aynu nidhaa masaajidka yareegaa meel yaroo beryihiin lamaba ogeyn lamaba garanaynba beryo dhaweyn lamaba aqooninba baycatcaaba inay dhagax tuurka agtiisa ka dhacday unbaa la yaqaanayey waa la ilaawey dhagax tuurka koonfurtiisa buur weyn laba buurood meesha ku jira koonfur buur baa ka xigta aad u weyn oo hadda kaydka biyaha ayaa saaran dhagaxtuurka koonfurtiisa markaad eegto buurta aadka u weyn buurtaasi dhagaxtuurkay kusoo dhaweyd shirkadan binulaadine xaramka ballaadhisay ayaa buurtan istiri ka qaad meesha oo jar shirkadii markay buurtii jartay unbaa buur inay isku taallo la moodayo weynayd unbaa la arkay laa ku dhex taalla ilan waa halkii caqabatbaycatulcaqaba ay ka dhacdayba buurtii soke markii la jaray unbaa la arkay dhexda inay laagi kaga jirto oo buurtii shishe iyo buurtan soke dhexdooda halkaas masaajid yaroo xilligii cabaasiyiinta la dhisay oo dee jiingadan lahayna dhiskii uuni taagan yahay oo laba dhagax oo khaliifkii dhisay uu ku qoran yahay midna uu aggaa galbeedka kaga yaalo midna aggaa uu kaga yaalo mid agga koonfurta uu kaga yaalo koonfurta midna uu galbeedka kaga yaalo taariikhda iyo magacoo saddexan ah ayaa halkaa jiro oo shirkadaa binulaadin xaramka ballaadhisay baa beri dhoweyd heshay waa halka ay baycatulcaqaba ka dhacday eriyadaa waa loo yaqaanay taariikhda laakiin waa la halmaamay masaajidkaasoo dee lix boqoloo sano ka hor la dhisay maxa lix boqoloo sano ah kun sano la odhan karo kun sano ka hor la dhisay ayaa weli halkii baaqi ku ah halkii ayuu baaqi ku yaho waa halka baycatulcaqaba ay ka dhacday saxaabigani waa saxaabigeenani wuxuu ka ahaa raggii labada labada qiblaba u tukaday qibladan aynu u tukanana waa u tukaday baytulqudus markay qiblada ahaydna raggii u tukaday ayuu ka ahaa nebi maxamed aad buu saxaabigan u sharfin jiray waana usoo dhaweyn jiray albaabka nebi maxamedna afar iyo labaatanka saacadoodba saxaabiga waa u furnaa oo markuu doono ayuu rasuulka usoo geli jiray nin aad rasuulka ugu soo gala ayuu ahaa rasuulku markuu socda wuu hor socon jiray mararka qaar markuu rasuulku kabaha iska bixinayo kabuhu ka saari jiray markuu rasuulku kabaha u xidhanayo isagaa kabaha u xidhi jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku uu dibadda uu u baxayo uu doonayo inuu weyse tago ragga ninka weysadiisa qaada ayuu ahaan jiray rasuulku markuu maydhanayo ninka bawaabka ee albaabka u jooga ee yidhaahda halkan ha dhaafina rasuulku wuu soo baxayaaye ayuu ahaan jiray saxaabigani nebi maxamed markuu seexdo ninka natoosi la yidhaa ayuu ahaan jiray saxaabigani waa cabdulaahi bni mascuud saxaabi barakaysan ayuu ahaa itaal ahaan saxaabiga waxaa lagu tilmaamaa xusul inuu la ega xusul ha aad buu u yara xusl buu la egaa baa la yidhahdaa saxaabigan cabdullaahi ibni mascuud xusl buu la egaa ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen ninka fadhiya fadhigiisa uunbuu la egaa cabdullahi ibni mascuud nin fadhiya fadhigii uunbuu la egaa baa la yidhaahdaayo lagu tilmaamaa waxaa lagu tilmaama rasuulku inuu yihi radiitu liummatii maa radya lahaa ibnu ummi cabdin wa lahaa maa sakhita lahaa ibnu ummi cabdin waxaan ummadayda uga raali noqday xadiidka xaakim iyo ibnu casaakir ay soo saareen fii taariikhi dimishq ibnu umi umm, cabdin waa cabdulahi ibni mascuud inankaasi wuxuu ka raali noqdayna raalli baan ka ahay wuxuu ka cadhoodayna waan ka cadhooday nebi maxamed buu dhaqan ahaan aad ugu egaa saxaabigani nin aad u dhuudhuuban buu ahaa maalin buu damcay inuu caday soo goosto caday inuu soo goosto ayuu damcoo dabayshaa qaadi gaadhay dabayshii nin caadiga ah ayaa qaadi gaadhay saxaabada qaar ka mid ah ku qoslay nebi maxamed waa xadiid saxiixoo bukhaariga ku qoran fi ladab lmufrad ayuu bukhaari ku soo saaray rasuulkeennaa yidhi sal allahu calayhi wasalam maxaad ku qoslaysiin ma lagu handhuudhuuban buurtaa uxud baan ilaah baan ku dhaartay ay aakhare ka culus yihiin buu rasuulku yidhi buurtaa uxud ee silsilad aad u weyn oo magaalada madiine waqooyigeega ku taallo weeye buurtaa lagu handhuudhuuban baa ilaahay agtiisa ka culus ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam saxaabigani ninkaa haddaba iska dhuuban ee itaalka daran ee gaaban ayuu ahaa aad nin u gaaban oo iska itaal daran ayuu ahaa waxaa la tilmaama xilligii cumar bin khaaab magaalada kuufe loo yaqaana isagaaba xukumayayoo haystay waa saxaabigan xilligii cumaan ibnu cafaan isna bilowgeegii hore magaalada kuufe isagaa xukumayey oo haystay magaalada madiine ayuu dib ugu soo laabtay saxaabigu madiine ayuu ku geeriyooday zubayr baa ku tukaday baa la yidhaahdaa ila nebi maxamed baa walaaleeye waxaa kaloo la yidhi kuufe ayuu ku geeriyoodayna waa la yidhaahdaa taariikhdu waxay ahayd labiiyo soddonkii aduu soddonka wixii ka dambeeyey bay ahayd dhowriyo lixdan sano ayuu jiray markaa dhowriyo lixdan sano ayuu jiray goor habeena ayaa xabaalahan baqiic lagu aasay oo baqiic baa lagu aasay oo zubayr ibnulcawaam oo casharatulmubashariina biljanna ka mid ahaa ayaa ku tukaday oo halkaa ayaa halkaa ku aasay saxaabigani nebi maxamed wuxuu ka wariyey sideed boqol oo xadiid buu ka wariyey waa cabdulaahi bni mascuud sideed boqol oo xadiid ayuu nebi maxamed ka wariyey sideed boqol iyo sideed iyo afartan sideedda boqol sideed iyo afartan xadiid baa dheer sideed boqol iyo sideed iyo afartan xadiid ayuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen afar iyo lixdan xadiid oo saxaabigu uu soo saaray ayay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen bukhaari wuxuu la gooni noqday koob iyo labaatan xadiid ayuu bukhaari la gaar yahay muslim wuxuu la gooni noqday shan iyo soddon xadiid ayuu muslimna si gaara u soo saaray afarta khulafo saxaabigan ardaydiisay ka mid ahaayeen oo axaadiista way ka warin jireen afarta khulafaba abibakar baa ka wariyey oo cumar baa ka wariyey oo cuhmaan baa ka wariyey oo cali binu abi aalib radia allahu tacaala canhum ayaa ka wariyey saxaabigani waxaa la tilmaamaa wuxuu ahaa ninkii koobaad ee qur'aanka kor u qaada ee la jahra waxaa la yidhi yaa qureesh maqashiini car qur'aanka yaa kusoo dul akriyay oo maqashiin baa laysku qabtay saxaabigana gacanta taagay oo ilaahay rasuulkiisii oo aniga igu daabuu yidhi iyagoo kacbada agteeda ay fadhiyaan odayaashii qureesheed ayuu u tegay oo markaasuu suurad ka mida ah, ayuu saxaabigani kor u bilaabay uu kor u akhriyey welibana abijahal baa ku kacay markaasuu bartaa dhegta intuu ku dhuftay ayay dhegtu dilaacday dhegtu markay dilaacday dhegta ayaa dilaacday saxaabiganoo ooyayo ilmaynaya ayaa nebi maxamed u yimid rasuulku arinkaa waa dhibsaday oo aad buu u dhibsaday waxaa jira aar iyo xadiis ku soo arooray baaba jira malakuljibriil baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo qoslaya markaasuu rasuulku yihi maxaad ku qoslaysaa ma cabdulaahi bni mascuud waynagii dee soo marnay sideed iyo labaatan kun oo jeer buu malagu u yimid rasuulka waynagii lahayn kolkaa ma walaalkaayo welibana dhegtii la dilaaciyey oo nin gaaloo ka awood badani uu dilaaciyey ayaad ku qoslaysaa udunun biudunin wa siyaada baa la sheegaa in malakuljibriil xadiikaasi sanad ahaan walow una saa u cadayn laakiin udunun biudunin dhegta dhegta ayay u taallaa wa siyaada buu yidhi malagu madaxuna waa dheeraad maalintii beder dagaalku kululi markuu dhacay ayuu rasuulku la hadlay saxaabigan oo waran yar haysta markaasuu yihi cabdulaahi bni mascuudo waroodoo raggaa ah, gaaladaa ah, toddobaatankaa nin ee madaxda gaalada laga dilay dhex maro bal wax nooloo sakaraada kasoo dhex raadi isagoo raggii dhex maraya ayuu arkay abijahalo maalin dhowayduun dee dhegta soo qarxiyey markii maka laga imanayey oo nool oo sakaraada markaasuu ka baqay ila nin itaalyar buu ahaaye abijahal inuu u ka baqay oo warankii uu haystay ayuu halkaa sanka kaga dhuftay halkaa sanka ayuu kaga dhuftay isagoo tijaabinaya halkaa sanka ayuu warankii kaga dhuftay markuu halkaa kaga muday sanka ayuu abijahal taagu isku dhaqaajiyu iskaga celiyo warankan ayuu waayey markaasuu fahmay inuuna taag lahaynoo halkaa shafka ayuu kaga fadhiistay abijahal abijahal baa kor u eegay markaasuu yidhi ai jirow maanta awoodda yaa helay buu yidhi iiga sheekeeyaa maanta awoodda helay buu yidhi ai jirow buu awoodda maanta yaa helay markaasuu yidhi ciziga waxaa yeeshay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta ayaa yeeshay buu yii cabdulahi bn mascuud markaasuu ku yidhi alla adhi jiro maanta buurta aad kortay dheeraa bui buurta aad kortay isagaa isjeeda alla adagaa bui buurtaad maanta fuushan tahay dheeraa buu yidhi markaasuu cabdulaahi bni mascuud madaxa ka soo gooyeyo markuu madaxa ka soo gooyey buu rasuulka u keenay udunun biudunintii wa rasu siyaadadii malagu uu sheegayey taa weeyaan ayaa la yidhaahdaa markaa saxaabigan haddaynu soo khulaasayno taariikh nololeedkiisii taa ayay ahayd xadiidka uu inoo warinayo waxaynu eegi doonaa maraaxilu khalqi linsaan wax la yidhaah insaanka marka la abuurayo maraaxisha uu maro iyo taqdiiru risqihi wa ajalihi wa camalihi iyo khaatimadii saddexdaa qodob ayaa ugu muhiimsan oo aynu arki doonaa bal aynu xadiidka usoo degno can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey saxaabiga abi cabdiraxmaan la yidhaahdo cabdilaahi bni mascuudin cabdilaahi bni mascuudna lagu magacaabo radiallaahu allaha raalli ahaada canhu xaggiisa allaha ka raalli ahaade eh qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi xadaanaa waxaa noo sheekeeyey buu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayaa noo sheekeeyey xadaanaa rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam saddex erey oo muxadisiintu ay isticmaalaan baa jira ereyga koobaad xadaanaa baa la yidhaahdaa ereyga labaadna akhbaranaa baa la yidhaahdaa ereyga saddexaadna ambaanaa baa la yidhaahdaa waa saddexda erey muxadisiintu waxay u kala yaqaaniin haddii xadaanaa lagu yidhaahdo waa marka aad sheekha xadiidka kuu akhriyaya si toosa aad uga maqashay ayaad xadaanaa odhanaysa markaad codkiisii maqashay ayaad xadaanaa odhan akhbaranaa waxaad odhan marka adigu aad ku dul akrido markaad shayga ku dul akhrido eedan codkiisa maqlin ayaad akhbaranaa odhan siday culimmada qaar qabaan amba'ana waxaad odhan marka ijaazo lagugu siiyo ijaazo ee lagu yidhaha xadiidkaa waan kuu ijaaziyey sii gudbi ayaad amba'anaa odhan ragga qaar baa saddexda sidaa u kala duway ragga qaarkoodna saddexda sidaa uma kala duwaane isku mid bayba ka dhigaan ama sidaas khilaafsan bay u sheegaan tii ugu saraysay buu saxaabigu soo qaatay ee xadaanaya waa codka sheekhaaga marka aad maqasho weeye wuxuu yidhi saxaabigu xadaanaa waxa noo sheekeeyey rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baa noo sheekeeyey sal allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasalamo ilaahay badbaadadiisa ama salaantiisu dushiisa ha ahaatee wa huwa hadda nebi maxamedna asaadiqu run sheege ayuu ahaa almasduuqu run loo sheegana wuu ahaa asaadiqu saddex dhinac nebi maxamed runsheegu ka ahaa asaadiq marka la leeyahay fii jamiici aqwaalihi baad odhan hadaladiisao dhan rasuulku runbuu ka sheegayey haddana asaadiq markaad tidhaahdo fii jamiici afcaalihi baad odhan rasuulkeenu ficiladiisao dhan runbuu ka sheegayey haddana asaadiq markaad tidhaahdo fii jamiici axwaalihi xaaladihiisa oo dhanba runbuu ka sheegayay saddexda dhinacba rasuulkeennu saadiq buu ka ahaa sala allahu calayhi wasalam almasduuqu buu ahaa mid run loo sheego almasduuqu mid run loo sheego saddex macno ayaa ereygan lagu macneeyey ragga qaarkood waxay yidhaahdeen almasduuqu mid run loo sheego ayuu ahaa wax kaste oo looga waramay waa mulaqan markaa wax kasteoo nebi maxamed looga warramo loo waxyoodaaba run buu ahaa oo nebi maxamed malagu beenuma sheegaynin almasduuq mid run loo sheego ayuu ahaa oo malaga ayaa shay run ah uunu keeni jiray waana dhammaan waxa rasuulka loo keeno kaasi waa weji waa mulaqan wax kastoo nebi maxamed loo sheegaa masduuq buu ahaa wax run rasuulka loogu sheegay ragga qaar waxay idhahdeen almasduuq fii ma wacadahu wixii nebi maxamed uu ummadda u ballan qaaday ee jannaad heli iyo haddaad ajrigaa la baxda abaalkaagaa noocaa noqon almasduuq buu ahaayo abaalkaasi abaal nebi maxamed loogu run sheegay buu ahaayo wixii wacdiga ah iyo yaboohda ah umu masduuq unbay masduuqani kolkaa ku dhacaysaabay ragga qaar qaateen ragga qaarkoodna almasduuq waxay idhahdeen almusadaq bay idhaahdeeno waa la rumaysto rasuulku almasduuq mid la rumayste ah inaynu inagu rumaysanno weeyaan bay yidhaahdeen kolkaa eeg inaad tidhaa nebi maxamed la rumaystu ahaayo waa inaan rumaysano ragga qaar baa sidaa masduuqa ku macneeyey ragga qaarna waxay ku macneeyeen meye waxyiga loo waxyoonayo ayaa ahaa waxyi run ah oo masduuq buu ah mid runun loo keeno labada erey way istawkiidinayaan haddaba wuxuu yidhi saxaabigu isagaa hadalka wata e wuxuu leeyahay wa huwa hadda nebi maxamed asaadiqu run sheege ayuu ahaa almasduuqu waxaa loo waxyoodaana run uun uu ahaanayo run uun baa loo keenayay welibana rasuulkeennii ayaa yidhi markaayoo nooga sheekeeyey wuxuu keenayaa markaa saddex marxaladood oo caalamul arxaam caalamka uurka hooyada lagu soo maray ayaa laynoo sheegayaa inna axadakum midkiin yujmacu waa la ururiyaa khalquhu abuurkiisa waa la ururiyaa fii badni ummihi hooyadii caloosheeda dhexdeedaa lagu ururiyaa arbaciina yowman afartan maalmood baana lasoo ururiyaa afartan maalmood qofka marka la abuurayo waa maadada laga abuurayaa riximka lagu soo ururiyaayo layskugu keenaa afartan cisho ayaa halkaa lagu ururiya waa afartanka ugu horeeya waa afartanka gabadhu ay walaca ku jirto walaca inta la yidhaa weeye afartankaas walaca gabadhu ugu xun yahay baa la yidhaahdaa uma yakuunu wuxuu noqonayaa calaqatan xinjir buu noqon abuurkii wixii bani aadamka laga abuurayay xinjir buu noqon mila dalika intaa in la eg afartan kale marka la joogana biyihii menida ahaa ayaa xinjir isku bedeli waa sideean afartanka dambe xinjir buu ilmuhu ahaani raximka ku xidhan uma yakuunu wuxuu ahaani mudqatan cad yaroo hiliba ayuu noqon mila daalika afartankaa afartan kale markuu joogo boqol iyo labaatan markuu marayo waa afar bilood markay u dhammaadaan afarta bilood markay dhammaadaan buu cad yar noqonayaa markaa cad ayuu noqonayaa waa saddex marxaladood oo uurka ah ayaa halkan inoogu sheegan waxaa laga faa'iidaysanayaa waxyaabo aada u badan nafta waxa lagu afuufiyo malaga loo diraa boqol iyo labaatan habeen wixii ka dambeeya axkaam aad u tiro badan baa markaa ku xidhan axkaam aad u tiro badan ayaa ku xidhan saddexdan xaaladood afartanka u horeeya waa biyo baynu nidhi afartanka ku xigana waa xinjir baynu nidhi afartanka ku xigana waa waslad hiliba baynu nidhi afartankaa markuu dhaafo toban cisho ugu yaraan markuu dhaafo ayaa neefta ayaa nafta la geliyaabaa la yidhaahdaa afartanka dambe dhexdiisaa nafta la gelinaya markaa oo nafta lagu abuuraya boqol labaatanka afarta bilood wixii ka dambeeya ayaa nafta lagu abuuraya sida xadiidku uu inoo tilmaamayo waa noocaa haddaba waa riximkiiye waxa ku soo arooray gabadhu ilmaha ma soo ridi kartaa gabadhu ilmaha horta m diinteennu maxay ka qabtaa gabadhu inay ilmaha soo rido maalin dhoweyd inan baa ii timid xumaatay oo si aan sharci ahayn uurkeega uu ilmo u galay iyadoo doonaysa inay iska soo rido waxay tidhi xaafadiina uma sheegi karo kii i xumeeyeyna wuu i diiday dee ceeb ilaahay baa ibadaye waxaan is idhi inuun is asturo bal intuuna kugu weynaanin bal talaan doonayaayo diintu maxay ka qabtaa diintu maxay xaafadayada hadday ogaatana waaba lay dilayaabay tihi waa lay dilayaaba waa xaqiiqooyin jiro wey gabadh diintu maxay ka qabtaa asal ahaan in uurka la soo rido ama uurkaasi uur sharciya ha ahaado ama uurku uur aan sharci ahayn ha ahaadee diinteennu maxay ka qabtaa waa su-aal la isweydiin karo labada sheekhee ugu afka dheer madhabka shaaficiga waxaa la kala yidhaahdaa ramli iyo ibnu xajar baa la yidhaahdaa labaduba waxay sharxeen minhaajka midna tuxfuhu leeyahay midna nihaayaha ayuu leeyahay sheekha nihaayaha lihi wuxuu qabaa afar bilood ilmuhu hadduu gaadhaba naftiibaa lagu abuurayoo haddii lasoo rido ama garac ha ahaado ama garac yuuna ahaanina afar biloodba hadduu gaadho ilmaha haddii la taabto dembi weyn baa xagga alla laga galay oo naf baa dishay wey naf ayaa dishay weeye lama taaban karo afar bilood hadduu ilmahaasi gaadho waa sida uu qabo ramli weeyaan afar bilood wixii ka horeeyana afar bilood wixii ka horeeyana ilmaha waa la soo ridi karaa ayuu ramli fatwooday afar bilood wixii ka horeeya waa la soo ridi karaa ibnu xajar oo sheekhii makiga ahaa ee tuxfaha lahaa ah lagama yaabo gar iyo gardarro ilmahaasi hadduu makaanka galo lagama yaabo in ilmaha la taaban karo la soo rido ama kiniin cun ama waa layga soo xaadhayaadhe ama wax kale sheego suuragal ma aha ilmahaasi hadduu makaankaba galo in lasoo xaadho oo lasoo rido culimadu hal qiilabay soo reebeen oo afarta bilood inta ka horeysa afarta bilood waa intaan nafta lagu abuurin ka hor eeg intaan nafta lagu abuurin ka hor waxay yidhaahdeen haddii dhakhaatiirtu ay ku taliyaan inay gabadhu khatar gelayso oo la yidhaha ilmahan gabadha weyn baa ku dhimanaysa oo nafteedii iyo nolosheediibaa halis ku ah naftana aan lagu abuurin markaasaa la yidhaahdaa gabadhaha laga soo xaadho oo ilmaha markaasaa la odhanaya la rido gabadha gabadha weyni hadday khatar gelayso wey ilmuhuna laba shardi weeyi gabadhu khatar ha ku gasho ilmuhuna afar bilood yuuna gaadhin labadaa qeyd marka laysla helo ayay culimo badani fatwoodeen in la odhanayo waa la soo laakiin afarta bilood hadday gaadho lama soo ridi karo ilmaha taas iyadu waa qadcanba xataa haddii la yidhaha gabadha khatar gelaysa lama soo ridaya ilmaha waayo waa laba nafoodun waa laba nafooduune labada nafood sideebaa waxaan la hubin ilain hubaal maaha inay gabadhani khatar gelayse khatar aan la hubin sideebaa loo gelinayaa khatar lahubo loo gelaya oo mid la hubo ilain ilmaha yar marka la ridayo waa khatar la hubo gabadha nafteeda marka la leeyahayna ayaa khatar gelaysana waa khataraan la hubin ilaahay baa dee wax ku shuqul leh ilaahay cidna waxba lama oga kolkaa haddii afar biloodba ilmuhu uu gaadho gar iyo intii aan naf la gelinin een lagu odhanay naf baa dishay aan lagu odhanaynin waa afartaa bilood wixii ka horeeye wey masaladaa kolkaa culimada fuqahadaee isku haysaa waa isla xadiidkan aynu maanta dul joogno oo afarta bilood kadib baa nafta lagu abuuraa kol haddii naf la geliyo dee naf cidina dilku odhan mayso waa khatar naf idinuu ilaahay abuuray dee dil cidi ku odhan mayso waa halisteeda wey waa xadiikeena culimadu waxay isweydiiyeen ilmaha uro wax la yidhaahbaa jira ama jinaayo wax la yidhaahbaa jira gabadha uur kale haddii nabur lagu dhufto oo ilmuhu uu ka soo dhaco goolmaa ilmaha quradiisa ama magtiisa la raadsadaa oo magtiisa la doontaa waxaa loo badan yahay afarta bilood ilmuhu hadduu afar bilood dhaafo wixii afar bilood ka dambeeya haddii uu yahay ninka dhibaatada geystay dee jinaayaa laga rabaa oo afarta bilood waxaa loogu qaydayaa waa markii nafta la geliyey baa afar bilood ah wixii ka dambeeyey ah halkaasay culimmadu keeneen markaa afarta bilood wixii ka horeeyana gaar inay tahay afarta bilood waxaa ka dambeeyana ilmuhu inuu isbedelayo culimmadu waxay isweydiiyaan gabadhu haddii ay dhiciso gabadhii ayaa dhicisay ilmaha goormaa la maydhaa goormaase lagu tukadaa goormaase ay tahay in la kanfaa goormaase tahay in la aasaa haddii afar bilood wixii ka dambeeya ilmuhu uu yahay afar bilood kadib hadday gabadhu afar bilood iyadoo uurka ku haysa hadduu ilmuhu kasoo dhaco ama afar bilood kadib haddii uu gabadhaasi ilmuhu hadduu ka dhaco ilmaha waa in lagu tukado oo la maydho wixii la sameeyo wey markuu khalqi aadamiiyo suuro aadami buu leeyahay afar biloodna wuu dhaafay dee afar bilood kadib naftiibaa gashay asalna salaada waxa lagu tukadaa wax noo mayd baa lagu tukadaa mayd mayd mayd macnihiisu waa maxay waa wax noolaaya naftu ka baxday baa lagu tukadaa wax noolaaya naftu ka baxday ayaa asal lagu tukadaayo marka mayd lagu leeyahay dee wuu noolaayo naf baa ka baxday afar bilood ilmuhu uurka hooyada markuu ku gaadho ayuu malagu nafta ku abuuray kadib markaa kadib hadduu soo dhaco naftiibaa ka baxday waxaa lagaa rabaa inaad ku tukato waxaa lagaa rabaa inaad aasto waxaa lagaa rabaa inaad maydho waxaa lagaa rabaa inaad kafanto dee waa qof dhintay weeye afarta bilood hadduu dhaafo waa qof dhintay culimadu waxay isweydiiyeen horta magaca welad ah welad magacan welad iyo ilmo goormu ilmuhu qaataa xadiikanay kolkaa ka qaadanayaan iiga waxay yidhaahdeen afartanka koobaad welad lama yidhaa gabadhu ilmay sidaa lama odhanayo ilmay sidaa maaha afartanka u horeeya waa walac baad odhanaysaa afartanka labaadna ilmay sidaa odhan maysid afartanka saddexaadna ilmay sidaa odhan afar bilood markay dhaafto umbaa ilma la odhanaya markaa naftu gashay umbaa ilma la odhanaya xaggay ka keeneen marka afartanka koobaad nebi maxamed xadiidkeenna nudfuu yidhi nudfo ilma ma odhan welad rasuulku ma odhan muxuuse laakiin rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam muxuu ku tilmaamay nudfa ayuu rasuulku ku tilmaamay nudfa waxawey waa meni afartanka koobaad waa meni afartanka labaad rasuulku muxuu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam ilmaha muxuu ku tilmaamay waa afartanka labaad wuxuu ku tilmaamay calaqa xinjir buu rasuulku ku tilmaamay afartanka labaad welad lama odhan oo ilma lama odhan afartanka saddexaad muxuu rasuulku ku tilmaamay mudqa in yaroo hiliba waslad yaroo hilibaa lagu tilmaamay wixii intaa ka dambeeya ayuu magaca walad ah ama ilmo markaasuu ilmo meesha imanaya markaasuu axkaamtii yeelanaya de axkaamtii faraha badnayd dhan markaasuu yeelanaya culimmadu waxay isweydiiyaan gabadhu hadday addoon tahay inagu addoommamaynaan soo gaadhinbe gabadhu hadday addoon tahay bay yidhaahdeen waa addoon sayidkeegii ayaa gogol kula kulmay oo ilma u calool galay ilmuhu markuu u caloolgalo gabadha ilma u caloolgalay gabadhan tusaale ahaan umu la yidhaahdaayo ilmaheegaa xoreeyaa la yidhahdaa sidii xadiidkaba inoogu qornaydo way xorowdaa markuu sayidku dhinto haddaba gabadhu hadday dhiciso gabadhi hadday dhiciso ma umuwaladay noqoni afar bilood wax ka horeeya umuwalado ku noqon mayso afar bilood wax ka dambeeya ayay gabadha umuwalada ku noqonaysaa axkaam badan baa meesha xadiidka inoogu xidhan bilowgiisan hore bal hadda alfaada saddexdaa marxaladood baan hadda sharaxnaye saddexdan marxaladood alfaadooda aan isyar dultaaga markaa ina axadakum ereygaa kumtaasi waa khiaab yaa lala hadlayaa ina axadakum midkiin baa layna yidhi oo nebigaa inale ina axadakum midkiin kumtaasi bani aadamkao dhan bay ku dhacaysaa waa inagay kolkaa inagu dhacaysa ina aadakum kum khiaabkaasi waa khiaabun libani aadam baa la yidhaahdaa ina axadakum ereyga axad ah af carabiga laba macnaa loo isticmaalaa axad af carabiga laba macno ayuu ugu jiraa mid waxaa la yidhaha waaxid buu ka yimid baa la yidhaha waaxid buu ka yimid midna waxaa la yidhaha waaxid kama imane hamsihiisa asaloo axad buu ka yimid baa la yidhaahdaa haddaba talow ina axadakumtani waa midkee ma kii waaxidka ka yimid baa mise waa kii axadka ka yimid waxaynu leenahay waaxid buu ka yimid waxay ku kala duwan yihiin ka waaxidka ka yimaadaa hadalka aan nafyiga ahayn buu galaa hadalka aan diidada ahayn ayuu galaa laakiin ka axadka ka yimid waa nakira fii siyaaqi nafyo weligeedba nafyi unbaa daba dhaca maa jaaanaa min axadin aayadii qur-aanka ahayd maxay ahayd markii sixirka laga hadlayay suurat lbaqara bilowgeega wamaa yucallimaani min axadin axad kaama haysaa keenan ma aha waayo kaasi weligii nafyi ka horeeya maadana hadda naafiyeah wamaa yucalimaani ma baraan min axadin qofna ma baraan qofna sixirka ma baraan ilaa waxay ku yidhahdeen laa takfur hagaaloobin bay ku yidhaahdeen hagaaloobin bay ku yidhaahdeen waxaan doonaynaa haddaba bal a u fiirso axad waa laba macnaynu midi waaxid buu ka yimid waa keenan ka aayadda qur'aanka ow jaaa axadun minkum min alqaa'idi markuu ilaahay leeyahay ow jaaa axadun axadkaas iyo keenanaa isku mida oo hadal aan nafyi ahayn buu kaasi galaa ka kalena nafyi uunbuu galaa keenani waa waaxid buu ka yimid ina axadakum midkiinbuu rasuulku yidhi welibana ina tawkiidabuu inoogu daray yujmacu waa la ururiyaa ereygaa yujmacu a ah laba macno ayay culimmada muxadisiintu ku macneeyeen qolo waa la ururin bay ku macneeyeen ururin olana yujmacu waa la xifdiyaa bay ku macneeyeen yujmacu waa la ururiyaa iyo yujmacu waa la xifdiyaa labadaa macno ayay ku macneeyeen khalquhu abuurkiisa ayaa ama la ururin ama la xifdin halkaa khalquhu aynu nidhi mudaaf baa ka xadfano waxa xadfani waa maxay waa maadatu khalqihi shayga laga abuurkiisa shayga asalka u ah ee laga abuurayo ayaa la ururin ama la xifdin haddaba labadan macno ee yujmacu waa la ururiyaa iyo waa la xifdiyaa maxay ku kala xidhan yihiin riwaayooyin ku soo aroorayna way jiraan waxay ku kala xidhan yihiin labka iyo dhadigu markay isku tagaan afartanka u horeeya ninka iyo biyo iyo gabadha labkeegu ma kulmaan bay yidhaahdeen culimo fara badani iyagoo makaanka ku wada jira ayayna haddana kulmin waa cilmiyo allah makaankii way ku wada jiraan haddana iyagoo ku wada jira ayaan haddana tajmiic lahayn halkaasay la mareen culimada qaarkood afartankaa kolka waxaa la yidhaahdaa afartankaa u horeeya menidaa gabadha makaankeega gaadhay gabadha makaankeega menidaa ku dhacday tin iyo cidhib ayuu ilaahay gabadha mariyaa jidhkeyga ayuu xididada oo dhan buu ilaahay raacinaya tin iyo cidhiba gabadha manidaasi jidhkeygay wada gaadhaysaa oo macalciddiyaha hoostoodan buu ilaahay keenayaa ilayn manidan qof baa gabadhan laga abuuraya qofkii laga abuurayay shakli istinsaakh baa si qaabkii istinsaakii oo kale kolkaa ilaahay biyihii ayuu mintin ilaa cidhib gabadha dhex gelinayaa afartanka hore ee gabadhu ay wallaca ku jirta ama madax xanuunka ay ku jirto ee yalaalugadu ay hayso biyihii buu ilaahay jidhkeyga sidaa ugu baahiyey haddaba yujmacudani afartankaasi markuu gebagebo yahay waa la soo ururinayaayo makaankii ayaa dib loogu soo celinayaa halkaasaa yujmacu macneega dadka ururin leh halkaasay ka keeneen oo waxay leey axaadii gaaraaba ku soo aroortay oo xidid ma jiro ilaa ilaahay waa raacinaya cidyaha hoosteedu ilahay ataa biyihii raacinaya kolkaa ilaahay dib buu usoo ururinayaayo makaankii ayaa mar labaad lagu soo ururinaya biyihii manida ahaa afartankaa biyey ahaani jidhka ayay ku wada baahayaan way wada saaqayaan gabadha jidhkeega ayay wada saaqayaan waa afartanka ugu horeeya yujmacu ururin marka lagu macneeyo sidaasay leeyihiin yujmacu ey yuxfadu haddii lagu macneeyo ilaalinna ilaalin haddii lagu macneeyana dee makaanku oday soomaaliyeed baa la yidhi gabadhaadii baa dhicisayoo markii horeba anaa weel foorana wax ku shubtay buu yidhi marka horeba anaa weel fooraraa wax ku shubtay buu yidhi kolka waxa weeye yuxfadu dee waxa weeye macnaheega waxa weye yuxfadu yujmacu haddaynu yuxfadu nidhaahno makaankani wde wuu furnaan karaa mararka qaar de wuu isfuraa mararka qaar wuu isxidhaa sidaynu ognahay kolkaa ilaahay baa subxaanahu watacaala halkaa ku ilaalinaya si una isku furin oo ayna biyahaasi uga soo daadanin ayaa halkaa lagu ilaalinaya waa yujmacu ama xifdiyid aynu nidhaahno ama soo ururin aynu nidhaahno ina axadakum midkiin yujmacu waa la soo ururinayaa khalquhu maadatu khalqihi maadada laga abuuray oo biyaha menida ah ayaa la soo ururin fii badni ummihi hooyadii caloosheedaa lagu soo dhex ururin halkaa hooyada caloosheedaa lagu soo ururinayaadaa mudaaf baa iyada lafteeda ka xadfanoo waxaa la yidhi waa raximkii baa looga jeedaa makaanka oo raximka ah baa looga ilmagaleenkaa looga jeedaa calooshii un ma aha oo ilmaha de caloosha un laguma dhex abuuraye ilmagaleenkaa lagu abuuraya fii badni ummihi hooyada caloosheeda oo welibana makaanka looga jeedo ayaa lagu ururin arbaciina yowman afartan maalmood baa lagu soo ururinaya afartanka waa inagii horay usoo nidhi diinteennu tirooyinka ay isticmaasho afartankaa ugu badan afartanku ka mid weeyaan baynu hi tirooyinka badan kitaabkeenani waa arbiciin waxaynu sheegnay ilaa sagaal sheekh oo wada kitaab arbiciina qoray waxaynu sheegnay toddobaatan sheekh oo kutub wada arbiciina qoray arbiciinka tartan baa loo galay oo tirada la isticmaalo ayay ka mid tahay nebi muuse intii ilaahay ula ballamay baa arbiciinka ahayd tabliiqu afartanka baxdii waynagii lahayn malaha qiil baynu u helaynaayo isbedelada afartanka ku yimaada eeg biyuhu intay ilmuhu intuu meni ahaada waa afartankaa uu makaanka ku jiro isla goormuu isbedelaa haddana goormuu isbedelaayuu isku bedelaa maxay uu isku bedelaa xinjir xinjirtana afartan buu ahaadaa haddana goormuu hilib isku bedelaa afartan buu hilib haddana ahaadaa kolkaa afartanku waa tirooyinka diinteennu ay isticmaasho tirooyinka ugu badan baa la yidhaha waa tiro badan weeyaan ma yara afartanku afartankani waa kaa haddaba uurka hooyada afartan baad biyo ahaan oo afartan baad xinjir ahaan oo afartan baad waslad hiliba ahaan oo kitaabkeennan baaba dee arbiciin loo yaqaanaayo kutubtii arbiciinka ka warramaysay ayuu isaguba yahay oo nebi muuse arbiciin isaga laftiisa lala ballamay arbiciinku waxaa la yidhi haddii arbiciinka aad eegto waa casharo iyo arbaca laysku dhuftay muxuu ka kooban yahay arbiciinku sidaba waa cadadka waa kamaalaad baa kamaalaad baa loo yaqaanaa waa casharo iyo arbaca laysku dhuftay toban haddaad afar ku dhufato maxay noqon tobanku waxaa la yidhaha tirada aaxaadda ah kamaalkeyga halka ugu dambaysa ku dhammaystiranta weeye kow laba saddex tirada la yidhah halkay ku dhammaataa dee toban bay ku dhammaataa hadday toban dhaafto axaadii baad soo laba celin oo koob iyo toban dee waa laba koobaad labiyo toban waa laba iyo kow haddana aad wixii intan ka dambeeya tiradii baad soo celcelinaysaa laakiin cashara waxaa la yidhaahdaa casharadan waxaa loo qaatay ilan arbiciinku waa afar iyo tobawaa toban iyo afar laysku dhuftay baanu leeyahay xagga tobanka marka laga eegayo aaxaaddaa halkaa ku dhammaystiranta baa la yidhaahdaa xagga arbacada marka la eegayana inta badan ilaahay qaabkanuu bani aadamkaba u abuuro ayaa arbacada iska ah oo adigu haddaad is eegto dabeecooyinka ilaahay uu inoo abuuray dabaaicdeennu waa afar eeg ruduubadii iyo yubuusadii iyo ama xaraaradii iyo ruduubadii iyo maxaanku idhaahdaa maraaradii iyo iyo muluuxadii dee aar aar afar dabeecooyin buu ilaahay nagu abuuray tusaale ahaan wakhtigan aynu noolnahay sow four seasons ma nidhaahno alfusuul sow ma nidhaahno waa gu iyo jiilaal xagaa iyo dayr waa afar afarta waxaa la yidhahdaa waxyaabaha dhammayska tiran baa afarta ku abuurmo ku samaysma gurigeennan haddaad eegto hadda masaajidkan aan ku jirno afar rukni buu leeyahay oo afar rukni arkaan afara buu leeyah waa wax dhammaystirane kolkaa tirada afarta ah iyo tirada tobanka ah oo laysku dhuftay ayaa afartan loo yaqaanaa afartankaasaa kolkaa ilmuhu uu ahaanayaa meni uurka hooyada ku jira ina axadakum midkiin yujmacu waa la ururin khalquhu maadatu khalqihi maadada laga abuurayo fii badni ummihi hooyadii caloosheeda dhexdeeda ama riximka ayaa lagu soo dhex ururin arbaciina yowman afartan maalmood dhexdoodaana lasoo ururin afartankaa maalmood halkaa ayuu ilmaha yari ku jirayaa arbaciina yowman nudfatan bay kutubta qaar halkaa ku daraan baa la yidhaha nudfatan isagoo nudfo ahaanaya nudfadu waa candhuuf ama waa biyo menia ah wey biyo menia ah ayuu ahaanaya intaa uma yakunu wuxuu noqoni afartanka koobaad waa bil iyo tobane uma yakunu wuxuu noqoni ilmihii yaraa ama axadkiin calaqatan xinjir yar buu noqon calaqa waxa loogu bixiyey waa litacaluqihaa min araxim makaanka ayay ku dhegaysaa ayay ka laalaadaa marka ayay ku dheganaanaysaa uma yakunu wuxuu noqoni ilmaha yari calaqatan xinjir buu noqon mila daalika afartankaa afartan lamida afartankaa afartan lamida markuu joogo ilmihii yaraa muxuu noqonayaa xinjir buu noqonayaa afartan kale afartan kalena xinjir buu ku ahaani waa sideean kolkaa waa laba bilood iyo iyo labaatan waa saddex biloodoo toban dhiman weeyaan uma yakuunu wuxuu noqoni ilmahaa yar ama axadkiin mudatan hilib yaroo afgelis ah mudqa waxaa loo yaqaanaa hilibka inta la calalin karo hilib yaroo mudqa oo la calalin karo ayuu haddana ilmihii yaraa noqoni mila daalika intaa hore in lamid a afartankaa hore afartan lamid ah ayuu ilmihii yaraa hilib yaroo la calalin karo ayuu noqon waa imise bilood markaa saddex afartanaad weeye saddex afartanaad waa boqol iyo labaatan habeen saddex afartanaad boqol iyo labaatan habeen markaynu nidhaahno waa intee boqol iyo labaatan habeen waa afar bilood afar bilood ayuu ku qaatay ayuu waslad inuu noqdo waslad weli naf laguma abuurin afar bilood weeyi afartaa bilood ayuu waslad ku soo gaadhay ilmaha yari ilaahay waxaynu uga baranay subxaanahu wa tacaala idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay halkan uu boqoliyo afartanka habeen waslad ku soo gaadhsiiyey elbidiqsi wax ka yar buu ku gaadhsiin lahaa cilmigaasi waa maxay talow halkan ku jiraa talow ilaahay ta'anigan iyo tartiibkan iyo xikmad baa ku jirta waa maxay ilaahay kun fa buu odhan kari markaaba da ilbidiqsi wax ka yar ayuu ilaahay qof idilkaaga dhigi lahaay oo dhashayba maxaa ku jira talow xikmadda ku jirtaa waa maxay waxay culimmadu leeyihiin ta'aniga ayaa layna barayaa taaniga oo dhulka iyo cirkanba sidaynu ognahay lix maalmood baa lagu abuuray kiyo kun fa lagu abuuri karo lix maalmood ayaa lagu abuuray nebi maxamed kiyo qur-aanka ilbidiqsi lagu qaybsiin karo loogu soo dejin karo ayaa saddex iyo labaatan sannadood qur-aanku rasuulka kusoo degayo arday noqon lalahaa saddex iyo labaatan sanoo lalahaa arday noqo qur-aanka baranaya waxaa la doonayaa inaadan degdegin oodan odhan sanad baan diinta beranaye maxaan heer uga gaari waaye nebi maxamed saddex iyo labaatan sanaa qur-aanka bara lalahaa kolka wax xikmad baa layna barayaa degdeg inaan meesha layska ilaaliyo oo kaadsiiyo culimmadu waxa kaley ku dareen xikmadaha meesha ku jira waxa ka mida gabadha ayuu dhib ku noqonayaa baa la yidhi iyada lafteeda dhibbuu ku noqonayaa abuurka degdeg iyo intani waa tadriiji shay iska tadriijiya weeyaanoo in yaryar way la qabsanaysaa marka dambe kolba marxalad bay la qabsanaysaa marxaladaasaa bil iyo toban lagu haynayaayo haddana bil iyo toban kalea meel kale lagu haynayaayo bil iyo toban kalea haddana si kale loo bedelayaayo gabadhii way la qabsanaysaa marka marxaladii marxalad ay la qabsatay ayay noqon karaysaa halkaa ayay culimadu mariyeenay yidhaahdeen xikmadaha rabbaaniga ah ee ku soo arooraytaa ayaa ka mid a ah uma yursalu waa la dirayaa almalaku malag baa la diraya kutubta qaar waxay qoraan uma yursil laahu oo majhuul halka laga dhigaya yursalu la yidhi musamaa laga dhigayo yursil laahu almalaka ilaahay baa malag soo dira haddaba riwaayooyinka qaar baa malagani marka horeba malag riximka loo wakiishay inuu jiro ayaa la tilmaamaa malag riximka loo wakiishay ayaa jira oo hawshaa ka shaqeeya oo u fara faradhuudhuuban oo dee bal gabadhan gudaheega laga shaqaynayen ogeyn eega malag baa raximkan ka dhex shaqaynaya oo la dirayaayo mal risqigiisa koraya waxaa welibana afartanka hore markuu ilmuhu joogo afartanka menida ah markuu ilmuhu soo dhaafo afartanka xinjirta ah caraa lagu daraabay culimo badani qabaanoo waa la cajiinaa sida qooshka loo cajiino oo kale sida qooshka loo cajiino oo kale waa afartanka labaad inta caro lasoo qaado ayaa caradaa lagu darayaa caradaa halkee laga qaadaya dee dhulkaa ilaahay gaar ahaan halku ku dhimanteeno lagu aasi doonona ragga qaar baa qaba halka lagu aasi doonona ragga qaar culimada qaar baa yidhi laakiin caro kale caro kale duduwan weeyaan biyaha lagu qoynayaa mameniduunbaa ilaahay baa og caradaa biyaha lagu qoynayo ilaahay unbaa og waa macno waa waa awood rabbaaniya oo inagu aynaan fahmaynin weeye culimadu waxay idhaahdeen caradu meel qura ma wada ehe way kala duduwan tahay kolkaa dadka nin madow baad arkaysaa oo nin cas baad arkaysaa oo nin cad baad arkaysaa ninba caradiisiibuu waafaqaya haddii dhoobo madow lagaa qaado nin madowunbaad noqonaysaa hadday caradaadu cas tahay nin casunbaad noqonaysaa hadday caradaadu cad tahay nin cad unbaad noqonaysaa waxa lagu qooyeyna dabeecadaadaa raacaysa ninbaa biyo macaan lagu qoynayaa ninbaa biyo dhanaan lagu qoynayaa ninbaa biyo qadhaadh lagu qoynayaa dabeecadaadiina waxay noqonaysaa nin dabeecad fiican iyo nin dabeecad xun waa biyihii lagu gooyey ayay dabeecadiina kala waafaqaysaayo halkaa ayay dabeecadiina salka ku haysaa ayay qabaan inta halkaa ka dambaysa uma yursalu waa la dirayaa almalaku malag baa la diri waa afar bilood wixii ka dambeeyey afar bilood wixii ka dambeeyey fa wuu afuufi fiihi malagu aruuxa ruuxda ayuu ku afuufi diristaa malaga waxa la yidhi malagu horuu u dirnaaye waa maay waa maay uma yursalu malakun uma yursalu malaku waa maxay malagan horaa loo diray oo malag raximkuun ka shaqeeyaa jira oo axaadii kalea sheegaysa in malag muwakalihiba uu jiro dirista xadiikan ku qoran culimadu way macneeyeenoo almuraadu biirsaali malag fi hadihi ashya amruhu biha amar baa la siinaya uma yursalu waa la amrayaabaa looga jeedaa markaa horana malaga loo diraye amarkii unbaa la siinaya afartaa bilood wixii ka dambeeya ayaa malaga ilaahay uu amar siini uma yursalu waa la diraya waa la amrayaa almalaku malagii haddaba uma ayaa layskugu cadfay uma saw layskuguma cadfin inta hore waa imise ee malagu una wax afuufin intaan nafta la gelinin ilmaha yar waa imisa waa afar bilood baa dhammaystirmay uma yursalu waa la diri intaa kadib almalaku malagii oo fa wuu afuufi fiihi ilmihii buu ku afuufi aruuxa ruuxdii ruuxdii ayuu ilmihii ku afuufi markaa waxaa la yidhi naftu meesha ugu horaysay ilmaha ka gashaa waa isha baa layidhi isha meesha ugu horaysay naftu ka gasha ilmaha waa isha meesha ugu dambaysa ee nafta laga qaadi doonaana waa isha qofku markay naftu kasii baxayso sawma nidha qaarka dambe naftii kasoo baxday marka dambe maxaa halka ugu dambaysa waa halkii halkuu taagaa labada indhoodunbuu taagaa indhhihiibaa taagmaya markaa wuu sii eegaya ruuxdii laga qaadayey buu sii eegaya waxay culimadu yidhahdeen halka ugu horaysa naftu ka gashayna isha weeye halka ugu horaysa ee lagaee halka ugu dambaysaan doonaya halka ugu dambaysaee laga siibi doonaana isha weeyaan waa cilmi alla sababta isha loogu horreysayey waa cilmi rabbaaniya weeye afartanada waxay qabaan xataa afartan afartankan wada socdeed arkaysid nebi aadam inuu dhoobo ahaa afartan sano oo albaabka jannada uu yaalay afartankaa sanana waa kuwan ilaahay ishaarayo hal ataa cala linsaani xiinun min adahri lam yakun shayan madkuura xiinun min adahri xilli uu sanad wakhtiga kamida oo wax la sheegaba uuna ahayn nebi aadan baa dhooba ahaa bay yidhahdeen afartankaa waa afartankan u horeeya adigana uma yursalu waa la dirayaa almalaku malag baa la diri fayanfuku wuu afuufi malagaasi fiihi dhexdiisa ayuu aruuxa ruuxda ku afuufi haddaba xadiidkani wuxuu sheegay in afar bilood kadib ruuxda lagu afuufayo oo ruux afuufku afar bilood kadib buu imanayaa buu xadiikani inoo sheegay waad aragtaa axaadiista qaar baa soo arooray tilmaamaya afartanka koobaad markuu dhammaado ee meninimada uu ilmuhu yahay afartankaa wixii ka dambeeya in ruuxda lagu afuufayo labadaa masaleba way jiraan afartanka koobaad markuu dhammaado bil iyo toban wixii ka dambeeyaa nafta la geliyaa iyo meye afar bilood wixii ka dambeeya ayaa nafta la geliyaa labadaba xadiid saxiixa ku soo arooray culimmadu markay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen ma laga yaabaa in ragg iyo dumarku ay ku kala duwan yihiin oo raggana bil iyo toban habeen ruuxda lagu afuufo dumarkana afar bilood tusaale ahaan ruuxda lagu afuufo ma laga yaaba rag iyo dumar inay kala duwan yihiin oo qolona bil iyo toban qolona afar bilood ay tahay ma dhici kartaa bay yidhahdeen rag baa la maray rag iyo dumarka ayaa kala duwan ha la yidhaahdo masaladaa masale ka duwan baa jirta oo raggu sida loo badan yahay muxadisiintu waxay ku jamciyeen rag iyo dumar kuma kala qayidne aadamahan ilaahay abuuray sidan fadhi baradka iyo tallaabo baradka iyo hadal baradkaba loo kala hor hadlo loona kala hor kaco loona kala adadeg yahay ayaa naftana layskugu kala hor afuufaayo ilaahay baa dadka qaarna afartanka hore markuu dhammaystirmo nafta ku afuufa ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee dadka qaarna afarta bilood markay dhammaadaan nafta ku afuufa oo halkaa ayay la mareen afarta bilood baana loo badan yahay ee xadiiskeenani uu sheegayo waxaana xidhiir weyn ay la leedahay dhaqdhaqaaqa ilmuhu afarta bilood kadib ayuu sameeyaabaa la yidhaahda ayuu dhaqdhaqaaqa sameeyaa waxaana la ogaaday gabadha marka laga dhinto furqatulmamaad furqada loo yaqaano markay ciddo tirsanaysa gabadh laga dhintay intee ayay ku ciddo tirsataa afar bilood iyo toban habeen bay ku ciddo tirsataa afartan bilood waa intii ilmahani uuna ahayn wax nafta la geliyey intii uuna ahaynba afarta bilooda afarta bilood waxaa ka dambeeya malaga la diraa oo nafta lagu afuufaa intaa ka dambaysay tobanka dheeraadka ah afar bilood iyo toban habeen tobankaasi waa intii nafta la gelinaya dee markuu afartankaa dambe bilaabo afartankaa dambe markuu ilmuhu galo afartankaa shanaad markuu galo afartanka shanaad ayaa nafta la gelinayaayo gabadha waxaa la yidhi afar bilood iyo toban habeen ku ciddo tirso kolkaa markaad doonayso makaankaagu inuu maran yahay iyo ninkii dhintay inuu ilmo ugu jiro waxaad ku ogaan kartaa afar bilood dee ilmihii baa nafta lagu afuufaya dhaqdhaqaaqii baad dareemaysaa gabadha xataa ta aan soo jeedine aan aadka u caqliga badnayn baad dareemaysa dhaqdhaqaaqa markaa waa xikmadda ilaahay uu ciddada uga dhigay dumarka afar bilood iyo toban habeen halkaa ayay ragga qaarna maryeenay xadiidka ku macneeyeen uma yursalu waa la dirayaa almalaku malag baa la diri fayanfuku wuu afuufi malagaasi fiihi ilmaha ayuu ku afuufi aruuxa ruuxda ayuu ku afuufi afar erey waxay ku kala duwan yihiin bay culimmadu ka hadlaan halkanse ku sharxi mayno ruuxda iyo nafta iyo caqliga maxaa u dhexeeya bay culimmadu yidhaahdeen ilaahay baa horta garanaya subxaanahu wa tacaala ruuxda waa la weydiiyey nebi maxamed muxuuna ilaahay kaga jawaab yidhi yasaluunaka can iruuxi markii la yidhi maxaa la yidhi qul iruuxu min amri rabbi ruuxdu waa amar rabbigay wey ilaahay unbaa garanaya ruuxdu siday tahay imaamu maalik baa laga hayaa kelmad ah ruuxdu waxay naftaada ugu jirtaa geedkan baxayee qoyanee inagu hor yaalla siday biyuhu ugu jiraan geedkani markuu qoyan yahay biyaa ku jiraan haddana laantaad aad goyso dee meelaad biyo ka heli ma jirto adiga haddii fartan lagaa gooyo dee naf loogu tegi maayo ku dhex jirta siday geedkan biyuhu ugu dhex jiraan oo kale ayay adigaagan nafta iyo ruuxdu kugu dhex jirtaa ilaahay baana garanaya quli ruuxu min amri rabbii wey waa amar rabbigeen wey bani aadamkani haddaba waa murakaboo waxaynu ka samaysannuhu ilaahay naga abuuray wax dhulka ka soo baxay oo ciidda laga abuuray caraa laynaga abuuray aabbeenna caraa laga abuuray iyo wax ruuxoo samaawi oo samada laga keenay markuu qofku dhinto maxaa la yidhaha kullu shayin yarjicu ilaa asli shay kastaa xageebuu u noqdaabaa la yidhaahdaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi shay kastaa wuxuu u laabtaa ama uu u noqdaa asalkiisii unbuu u noqdaa shaygu asalkiisii markay naftu kaa baxdo nafta samaawaadkaa loola koraa aggaasa asilkeygii baad agga ka timid xaggaasaa nafta la geeyaa jidhkana dhul buu ka soo baxayoo carusal kulahaaye dhulkaa dib loogu celiyayoo lagu aasaa waa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi markaa halkaa markaynu marayno wa yu'maru waxaa la amraa malaga biarbaci kalimaatin afar kelmadood baa la amraa axaadiista qaar waxay inoo sheegeen in malagga la amro shan arrimood shan arrimood baa malagga la amraa hadda keenani wuxuu inoo sheegay in afar arrimood la amrayo malagga uma yumaru waa la amrayaa malagi wa yu'maru waa la amrayaa biarbaci kelimaatin afar kelmadood bikatbi risqihi wixii uu cuni lahaa in la qoro bikatbi risqihi baa la amri bikatbi risqihi jaar iyo majruurkaasi wuxuu bedel ka yahay biarbaci kalimaatin jaar iyo majruurka horuu bedel ka yahay wa yumaru waxaa la amrayaa bikatbi risqihi baa la amri risiqiisa in la qoro inuu risqi badan ninkani helayo iyo inuu risqi yar helayo inuu xalaal cune yahay xalaal cuno ah iyo inuu xaaraan cune yahay hadda uurka hooyaduu ku jiraa afar bilood ayaa u dhammaaday markaasaa risqigiisa la qorayaa una ka badsanaynin wa ajalihi ajashiisa ayaa haddana qor la odhan ajasha uu noolaanayo ajashu waa muddatulxayaat baa la yidhaahdaayo waa inta adduunyada aad ku nooshahay ayaa la qorayaa wa ajalihi ajashiisa ayaa la qoriyo intaad nooshahayna waa la qori inteebuu qofkani noolaanayaabaa la odhanayaa wa camalihi camalkiisana waa la qoriyo qofkani shaqada uu qabanayo halkuu ka shaqayni iyo shaqadiisu nooca ay tahay iyo wax kastaoo yar iyo weyn uu qabanayana wuxuu odhanayo wuxuu samaynayo wuxuu ku hadlayo wuxuu sii eegayo wuxuu damcayo wuxuu doonayo dhammaan shaqadiisii oo dhan ama carabka ha ka dhacdo ama uurka ha ka dhacdo ama adimaha ha ka dhacdo dhammaan camalkiisii o dhanna halkaasaa lagu qoraya washaqiyun ayaan darane halkan waxaa la yidhi waa khabar mubtada ka xadfan wa huwa isagu shaqiyun ayaan darane inuu yahay ahlu naar a ow saciid taana qor baa la odhanaya inuu shaqi yahay iyo iyo inuu saciid yahay ayaan badane iyo ayaan darane midkuu yahayna waa la amray waa qadarkii wax kasta ilaahay baa qadaray subxaanahu wa tacaala haddaba halkaa afar arrimood oo malagu uurka hooyada uu ku qoray oo qof kasta laga qoray ayaynu halkaa ku haynaa afartaa arrimood intaynaan u soo wadagelin xadiidku wuxuu inoo sheegay inuu naftaka ku afuufaya inuu aye yahay buu inoo sheegay malaga uma yursalu malaku fa fiihi ruux yanfuku yaa faacilu ah malagaa faacilu ah malagaa nafta ku afuufaya aayad qur'aana iyo xadiidkani way iskhilaafsan yihiine see laysku waafajin aayad qur'aana ayuu rabbi ku yidhi subxaanahu wa tacaala kiioo inaga abuurkeenna laga hadlayo iyo qaabka ilaahay uu inoo abuuray uma sawarakum ilaahay ayaa idin fakhalaqna lmudqata cidaama fakasawna alcidaama laxman uma anshanaahu khalqan aakhara ama fakhalaqna lmudqata cidaaman ilaahay baa inoo sheegay inuu isagu abuurkan la baashirayo oo xataa naf abuurka iyo suuraynta iyo sawirada iyo waxaasoo dhan waxaa laynoo tilmaamaya inuu ilaahay ina suuraynayo ina sawirayo walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum annagaa idin abuurno idin suuraynay wa sawarakum fa axsana suwarakum ilaahay baa idin suureeyey oo sidan idiin abuuray kolkaa macal xataa inuu nafta ina geliyey kolkaa waxaa la leeyahay xaqiiq ahaan ilaahay baa nafta inoo gelinaya oo xaqiiqadu waa ilaahay malagana waa sababtii laynooga dhigay weeye ficilka xaqiiqada iyo sababta labadaba dee waa loo tiiriyaa sidaynu ognahay afartaa arimood uurka hooyada adoo ku jira ayaa lagaa qoray afartaa arimood culimadu waxay yidhaahdeen soo halkaa laynagama qorin waxaynu nahay oo dhan inagoo uurka afar bilood ku jirna waxa ka horeeyey looxulmaxfuudka wixii ku qornaabaa ka horeeyey looxulmaxfuudkana waxaa lagu diiwaangeliyey qof kaste wuxuu yahay oo dhan baa looxulmaxfuudka lagu diiwaangeliyey waa diiwaan labaad oo ilaahay inaga hayo cirka iyo dhulka intaan la abuurin konton kun oo sano ka horna dhammaan diiwaan saddexaad oo laynaga qoray baa jira waa diiwaan saddexaad oo laynaga qoray cirka iyo dhulkaba intaan la abuurin iyo looxulmaxfuudka iyo ka uurka hooyada adduunyada marka aynu usoo dhalanno ee aynu dhulka nimaadnana maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid garbaha malag baa kaa saaran oo mu i cusleeyo ha odhan mu i ha odhan cilmiyo alla ayaa jira cilmiyo alla malagt waxaa la yidhaha malakuljibriil oo lix boqoloo garab le buu nebi maxamed arkay oo hal garab oo dhulka iyo cirka dhexdooda buuxinayo oo garabkiisa labaad xaguu tegaya markaa kiisa saddexaad xaguu tegaya malaaigtu waa nuur nuurku isma cidhiidiyo iminka guluubkaasi ma ifinaya halkan joogo kaa kalena ma ifinaya labada iftiin ma isciiiyaan labada iftiin isma ciiiyaan itinimika khashaafaday haysaa way iifinaysaa haddii tu kale xaggan layga soo dhigo oo xaggaa la maryo khashaafadu iyagu maaha nuur dee iftiinku isma ciiiyo nuurku nuurka ma ciiiyo malaaigtu laa tatasaaxam isma ciiiyeyso malaaigtu wax isciiiyaya maa waa sidan iftiinkeennan oo kale oo iftiinkani siduu halkanoo iftiimaysa iftiin kale ay u abalayso iftiin kale ay u aqbalayso iftiin kale ay u aqbalayso ayay malaaigta ilaahay tahay wax badanoo dee ilaahay uu ku shuqul leeyahayna meesha way ku jiraan marka alla marka adduunka lagu keenana diiwaan afraad oo lagaa qorayo ayaa jira oo malaaigtan maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid maalinta marka aad dhimato lagu aaso laba malag baa qabriga lagugu soo diriyo khulaasada iyo labeenta inta ugu weyn baa halkaa lagugu weydiin diintaadii iyo rabbigaa iyo nebigaagiiba halkaa lagugu soo weydiin su-aalo waa diiwaankii shanaad ee lagaa hayo ilaahay shantaa diiwaanu kaa qoray haddana waxaa lagu leeyahay innaa kunaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun waa la kala koobiyeynayo waa la bedinayey diiwaanadan haddana waa la koobiyeynayaa oo la badinaya shan diiwaan oo ka waran lagu kala koobiyeeyey intaa waxaa dheer ilaahay cilmigiisii ayaa dheer oo isna si kaste kuu og oo kuula socda xaqiiqadaada ayaa dheer qofka marka la maxkamadaynayo saw malaa'ig ma kaxayso sawfa ilalna lama soo garab qaado kiiu malagii ku kaxaynayo welibana faylal badan lagu garab sido shan diiwaan wixii laga soo qoray iyo welibana koobiyadiisii lagu wada garab sido ilaahay cilmigiisiina uu dheer yahay ayuu malagu maxkamadda qofka keenaya muxuu odhanayaa malagu markaa haadaa maa ladaya catiid buu odhanaya ilah wixii qofkan ka hayay wakaaya halayga gudoomo haadaa maa ladaya catiid weeye wixii aanu hayeyba wakaa wa yu'maru waxaa la amrayaa malaga biarbaci kalimaatin kelmado afara ayaa la amri bikatbi risqihi risqiisa qorid la qorayo ayaa la amri wa ajalihi ajashiisana qorid la qorayo ayaa la amri wa camalihi shaqadiisana qorid la qorayo ayaa la amri wa shaqiyun ayaan darane wa huwa isagu shaqiyun ayaan darane inuu yahayna inuu qoro ayaa la amri ow saciidun ayaan badano inuu yahay qorid la amrayana waa la amri labada midku yahay haddaba khaatumadii baynu doonaynaa inaynu eegno iyo cilmigii ilaahay ee azaliga ahaa subxaanahu wa tacaala nebi maxamed baa dhaaranaya hadda xadiidka markaynu halkan soo gaadhnay fawaladii kiibaan ku dhaartay buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiidka rasuulka ayay ka mid tahay fawaladii ragga qaar muxadisiinta kamida ayaa mooday fawaladiidani mudraj inay tahay rag baa u haysta inay mudraj tahay mudraj mudrajku waa maxay baynu nihi mudraj waa maxay macnaheegu mudrajku waa inaan xadiiska ka ahayn oo lagu daray ragga qaar baa mudraj mooday markaa fawaladii kii baan ku dhaartay buu rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa hayruhu oo ayrkii ihi uuna jirin eh ilaaha xaq lagu caabudo oo isaga aan ahayn kuun jirin kaa ayaan ku dhaartayabuu rasuulku yidhi inna axadakum midkiin ayaa la yacmalu camal samaynaya bicamali ahliljanna dadka ahlujannuhu camalka ay sameeyaan oo kale ayuu samayn shaqada ahlujannaha ayuu midkiin shaqo lamida samayn xataa maa yakuuna ilaa ayuuna noqonin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa jannada dhexdeeda ilaa diraacun xusul mooyaane ilaayu ninbaa samaynaya shaqada ahlu jannaha ilaayu xusul u jirsada jannadiiba jannadiiba xusul buu u jiraa fa waxa ka awood badnaan calayhi ninkaa waxa ka awood badnaan alkitaabu kitaabkii looxulmaxfuudka lagu qoray ee azaliga ahaa ayaa ka awood badnaan oo waxa u qoran inuu ninkaasi ayaandarane yahay kitaabkii ayaa ka awood badnaan fayacmalu wuxuu camal samayni markaa bicamali ahli naari dadka naarta wehelkiihi camalka ay sameeyaan oo kale ayuu samayn fayadkhuluhaa markaasuu sidaa naarta ku geli waa cilmigii azaliga ahaa waa cilmigii ilaahay ee saabiqa ahaa ee ninkani inuu ahlu naar yahay in laynoogu hormariyey haddana nin meelaha wanaagsan jooga ayuu ahaa wuxuu rasuulku yidhi sal llahu alayhi wasalam wuu dhaaranayaa waina axadakum midkiin la yacmalu wuu camal samayn buu rasuulku yidhi bicamali ahli naar dadka ahlu naarka ahi camalka ay sameeyaan oo kale ayuu samayn xataa maa yakuunu ilaayuuna noqonin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa naarta dhexdeeda iyo baynahaa naarta dhexdeeda ilaa diraacun xusul mooyaane nin idinka idinka midihina camalka ahlu naar kuu qabanayo nin xun buu noqon oo meel kasta ku tilmaaman oo xuma ku sheegan naartii markii diraac iyo xusl ay u jirto fayasbiqu yasbiqu waxa ka qaalib noqon calayhi dushiisa alkitaabu qoraalkii hore ayaa ka qaalib noqon oo fa yacmalu markaa wuxuu camal samayn bicamali ahli ljanna camalka ahlu jannada ayuu camal samayn fayadkhuluhaa markaasuu jannadii sidaa ku geli halkani waa tusaale laynoogu tusaalaynayo qadarka allah inuu qadar ku jiro iyo anwaacda dadka dadku waa afar nooc baa la yidhaahdaa asalkoogu waa afar nooc laba ka buu rasuulku inoo tusaalayey sala allahu calayh wasalam nin baa jira camalkiisa camalka ahlujannaha jannaha ku bilaaba isla camalka ahlujannaha jannaha uun ku dhammeeya kaa rasuulku inoogama hadlin waa ahlujanno marka horeba isagoo toosan uunbuu barbaarayoo toosnidii uunbuu ku dhintay waa ahlujanno allaha inaga dhigee ninina waxa weeye rasuulku kama hadline isagoo qallooca ayuu barbaaray isla qalloocii uunbuu ku dhintay qallooc buu ku barbaaray qalloociina waa ku dhintay kaasina waa ahlunaar naar ilaahay inagama dhige oo rasuulku kaana kama hadal waayo labadaasi way iska cadcad yihiinoo dee dadka waa layska garanaya kaa toosnida ku koraya toosnidii ku dhintay ahlu inuu yahay waa warkiisu waa cad yahay kaa qallooca ku koraya qallooca ku dhintay ahlunaar inuu yahay waa iska caddahay qalloocaasi dee waxyaabihii naarta waajibinayay markuu yahay weeye waxa jira laba qofoo ka duwan kuwaa waa kuwanuu rasuulku inoo sheegayo sal allahu alayh wasalam waa qof toosni ku koray toosnibuu qofkani ku koray isagoo toosan oo dariiqii ahlu haya oo khayrka cidiwayna uga dheeraynaynin ayuu koray jannadii markuu xusun u jirsaday buu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam xusun markuu u jirsaday ayuu ilaahay qoraalkii hore ee azaliga ahaa ama looxulmaxfuudka ahaa ee inuu ayaan ayaandarane yahay ahlu naara loo qoray ayaa kolkaa run noqonayo oo markaa uunbuu camalkii ahlunaarka u jeedsanaya khaatimadiisii unbaa xumaanaysaoo camalka ahlunaarka noqonaysa ilaahay inagama dhigo camalkii ahlunaarku bilaabayaa mar alla markuu camalka ahlunaarka bilaabo ayuu sidii khaatimadiisi ugu gebagabooni ku dhimanay ninina qaloox buu ku bilaabay markiisa hore ilaa ilaayuu naartaba xusul jirsado laakiin qadar alla ayaa sheegay oo horaa loogu qadaray inuu ahlu janno yahay naartii markuu xusul u jiro ayuu kitaabkii iyo qoraalkii hore loo qoray ka badinayaayo markaasuu ninkaasi camalkii ahlu jannaha u jeedsanayaa markuu si dhaba ah ilaahay ugu towba keenuu camalka ahlu jannaha u jeedsado oonbay dhimanayo camalkii ahlu jannuhu ku khaatumaystay ninkaasina waa ahlu janno weeyaan labadaa tusaale oo labaduba qadarka rabbi ka warbixinaya oo labaduba cilmiga ilaahay ee saabiqa ah ee qof kasta laga sii qoray ka warbixinaya ayaa meesha inoo yaalo laynoogu gebagabeeyey waxaa jira dadka diinteenna isku dayaya inay dhaliilaane gaalada ihi meelaha ay is yidhaahdeen adeegsada halkanaa ka mid a ah. waxay yidhaahdeen kol haddii ninkan janno looba qadaray marka hore kanna naar loo qadaray marka hore muxuu ilaahay u sheeganayaa kanuu naarta u qadaray isagunbaaba u qadaraya ma wuxuu ilaahay u qadaray buu ku haystaa ilaahay baaba qadaray waxane camalkan xunbe ilaahay baa u qadaraye ma wixii ilaahay uu qadaray buu haddana ku haystaa ilaahay sideed muslimiinay leedihiin eed warka u wadiin bay yidhaahdeen nimanka gaaladu halkaasay hadalka marinayaan waxa ka khaldan waxayna fahmin aayadda qur-aanka ah ilaahay wuxuu yidhi innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran eegada insaanka marka la abuuro inaa hadaynaahu waxaanu ku hanuuninaa waxaanu kala barnaa asabiila jid kaste jidka wanaagga iyo jidka xumaha labadaba waanu kala barnaa adigu diinba adoon eegin caqligaaga eegoo wanaagga iyo xumaha ma kala garanaysaa mise ma kala garanaysa adoon isindhatirin diinba adoon u eegin ha waad kala garanaysaa eeg kolka ilaahay baa le inaa hadaynaahu sabiila jidka xun iyo ka wanaagsan waanu kala tusnay buu yidhi ma lagu kala tusay jidka xun iyo ka wanaagsanoo ma lagu kala barayo rasul ma laguu soo dirayo kutub ma lagu soo dejiyo caqli ma lagu saaray intaama layskugu kaa daray doorashada jidka qaadidiisa adaa laguu daayey khiyaarku waa adiga ilaahay wuxuu ihi imaa shaakiran inuu yahay shukriye aniga ii mahadnaqa oo jidka khayrkaa mid raacaya inuu yahay wa imaa kaafiran iyo inuu yahay kufriye jidka saxda ah aan raacaynin oo ka qallooca raacaya inuu yahay labadaa jid uunbaa meesha berber yaalla adigu kaa doonto raacbaa adiga doonidaada iyo damacaaga iyo ficilkaagaa laguu qabanaya cilmigaa ilaahay uu sii sheegay inuu kani ahlu janno iyo kanu ahlu naar yahay dee ilahay wax kasta waa og imtixaan kastoo la qaadaba waa og natiijadiisa ilaahay isagaa ku abuurayo miyuuna ku aqoon natiijadaadu waxay noqon doonto waa og kolka waxaa dooran doontu xataa og yahay waxaa dooran doontiyo dariiqaad mari doontaba waa og yahay kiyo khiyaarkaagii laguu daayey firqooyinka muslimiinta soo maray qaar kamida ayaa aaminsan bani aadamkani waa xaashi meel duufaani ka dhacaysa lagu xidhay dabayshaasoo qadark duufaantana qadarkii alla bay ka dhigayaan waxay leeyihiin xaashidaasi qadarka allah kolba dhinacu eryaya oo kolba dhinacu wadaa kolba dhinacu jiidaya khiyaarba ma lehe maxaa lagu haystaa bay leeyihiin bani aadamka taasaynu leenahay waa been khiyaar waa leeyahay bani aadamku haddii mukraha tahay diinteeba waa lagaa daayay adoo sooman haddii qasab wax ku cun lagu diintu maxay ku tihi muu kaa jabaya waa marfuuc marfuuculqalam baa taaba lagu leeyahay haddii lagu qasbo diinteenu waxa lagu le waa lagu qasbay xukunkaasi kuuma jiro haddii qasab islaanta kufur lagu yidhaa oo tiraa waan furay may kaa furmi kaama furmayso diinteenu ma qabto inay kaa furmayso haddii qasab wax ku cun lagu yidhahyood cunto diinteennu ma qabto soonku inuu kaa jabayo qasab qasab hadda laakiin qasab marka lagu leeyahay haddaad tidhahdo hebelo waan gaajoonayahay ii soo heshiiya niyo <laughs> inaad qasab maanta wax igu siisiin baa doonaya dee ilaahay ma khaaimi karayna taasi waa khayaanee ii soo heshiiya oo qasab wax igu siiya aan iska dhergee anan soomanaade eh labadiiba aan isla helo taasi waa waa waa khayaano taas lama rabo rasuulku sal allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay markaa fawladii kii baan ku dhaartay xadiidkan culimmadu waxay u daliishadeen qofku kii la dhaarsan wuu dhaaran karaa bay yidhaahdeen adoon ii dhaara lagu odhanba waad dhaaran kartaa waayo nebi maxamed markuu halkan marayey cidima dhaarsanin wuu dhaartay rasuulku sal allahu alayhi wasalam fawladii kii baan ku dhaartay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo hayruhu oo isaga hayrkii ihi uuna jirine ina axadakum idinka mid idinka midihi layacmalu wuxuu camal samaynayaa bicamali ahli ljanna camalka ahlu jannaha ayuu samaynayaa xataa maa yakuuna halkaa la yacmalu bicamali ahliljannada axaadiis kale ayaa inoo sheegtay waa fii maa yaraahu naasu baa la yidhaahdaa axaadiis kalea inoo tilmaantayoo waa fii maa yaraahu naasu u fiirso ninkani marka horeba camalka ahlu jannaha markuu samaynayey nin xun oo qallooca ayuu ahaa istus buu ahaaye ilaahay dartii uma samaynaynin camalkan ilaahay dartii camalkani horta ma ahayn alla dartii marka horeba camalkan ahlu ninkani ulama iman oo uma samaynin ee wax dasiisa ku jiray waayo inay dasiisa ku jirto waxaa lagu gartay riwaayad kale ayaa tihi fima yaraahu naasu ninku sadaqo waa bixiyaa laakiin i arkaayo imaqlaay buu leeyahay i arkaay imaqlaay buu leeyahay dee ma sadaqo labaxba mise waa adduun baad magac ku doonaysaa markaa magac doonba magacdoon buu ahaa ninku cilmi wuu sheegaye cilmigani alle dartii kama ahayne liyuqaala lahu shaykh in waa sheekh la yidhaahdo ayuu mimbarka usoo fuulayey alle dartii kama ahayn dasiisaa ku jirta markaa khalad baa meesha ku jira ninkani kolkaa eg camalka ilaahay dartii loo qabto ayuu qabanayey laakiin waxbaa ka khaldanaa oo waxbaa camalkan ku hoos jiray waayo hadduu camalkanuu qabanayaa hor ilaahay iyo habeen aakhare hadduu camalkani yahay aayad kale ayuu rabbi bishaaro weyn inoogu sheegay aayaddaasi alla waan ku farxaa markaan akhriyayo ana allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay ma dayaco dadka muxsiniinta aj haddaad boqol shilin la baxdood sadaqaysato ilaahay dartiina ay kaa tahay iyo ilaahayna aad isla ogtihiin adan jeclayn adan jeclayn inaad marnaba ilaahay agtiisa mooye meel kale adan wax magac iyo maqal iyo waxaad kaga rabtaaba ayna jirin iska bishaaraysa ilaahay kaa dayici maaye waayo waxaa ka dhalan doonta haddii dee ahlunaar qofku uu noqdu naarta ku waaro inuu camalkan ilaahay dartii uu sameeyey uu lumo ayaa dayacmaya ha iska sheegin camalka aad qabato sir adiga iyo ilaahay idiin dhaxaysa ha jirto oo adiga iyo ilaahay un aad isku ogtihiin waxa ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa qofka markaad sadaqo la baxayso ka ku caayaya inaad siisa ayaa ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa waayo kan ku ammaanaye magaca kuu haya ixtiraamka kuu haya nooc sadaqadaadii abaalkeegii kamida weeye ixtiraamkan iyo ammaantan iyo waxani qofku sida qur-aankuba inoo sheegay laa nuriidu minkum eh, laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura waa qofka saxda ah ee ilaahay dartii wax u bixinaya caqiidadiisu waxa wey miskiinka uu wax siinayo muxuu yidhaahdaa laa nuriidu minkum jazaan inaad ii soo abaal celiso kaama rabo walaa shukuuran inaad ii mahad celisana kaama rabo abaal celin iyo mahad celin waxaan kaa rabaaba ma jirto ayuu odhanaya war aniga ilaahay dartii maxaanu u jeednaa inamaa nucimukum liwajhi illaah alle dartii unbay naga tahay waxaananu bixinaynaaye magac ku rabnaana ma jiro abaalcelin anu kaa rabnaana ma jirto ecay haddaad doonto kan miskiinkii sida ugu wanaagsanay sadaqadu ay khayrka ku leedahay ee dee qofka aakhara doonaha ee qofka aakhare doonaya lagu garanaya waa taa fawaladii kii baan ku dhaartay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo hayruhu oo isaga hayrkii ihi uuna jirine ina axadakum axadkiin ama mid idinka idinka midihi la yacmalu wuu camal samayni bicamali ahli ljanna dadka ahlujannaha camalkooga oo kale xataa maa yakuunuu ilaa ayuuna ahaan yakuunudaa waana la godaa waana la nasbiyaa xataa maa yakuuna ilaa ayuuna ahaanin baynahu isaga dhexdiisa wa baynaha iyo jannada dhexdeeda ilaa diraacun xusul mooye ilaa diraacun waa tamiil waa tusaalayn waxa laynoo tusaalaynaya dhowida unbaa laynoo kinaayo kinaaya laysarbeeb inuu u dhowaaday jannada unbaa laynoo tilmaamaya xusul buu jannadiiba u jiraa fayasbiqu waxa ka awood badnaan yasbiqudan ay yaklibu baa loo jeedaa waxa ka awood badnaan calayhi dushiisa alkitaabu qola alkitaabu masder bay u daayeenoo qoraalkii hore yidhaahdeen qolana ismi mafcuul bay ka dhigeenoo alkitaabu la qorihii hore ayay yidhaahdeen oo fa wuxuu camal samayn bicamali ahli nin ahlu naar ah camalkiioo kale ayuu samayn fayadkhuluhaa naarta ayuu gelaya ilaahay inagama dhigo nin muadina oo minaarad dheer ka adima ayaa inan yaroo qurux badan oon muslimad ahayn ayuu arkay oo waa jeclaaday inantii ayuu yidhi inanayaan ku guursado inantii ayaa tidhi haddaad diintaada ka soo baxdoo tayda soo gasho oon baan ogolahay inaad i guursato ninkii muadinka ahaa ayaa ku fikiray war kuna guurso iskana soo islaam marka dambe dee dambaabto ilahay u towbakeen markii uu diinta sidaa uga baxay uunbuu minaaradii ka dhacay oo isagoo meyda ayuu halkii kusoo dhacay efiya aakhara seeg buu noqday adduunyadiina ma helin aakharadiina ma helin labadiiba waa seegay waa khaatumadii xumayd weeye gabadhii waxaa la tilmaamaa ina iyada lafteedu islaamka dib u soo gashay way isdabamareen ummaddu saasay isku dabamaraysaa markaa waina axadakum idinka mid idinka midihi buu rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam la yacmalu wuu camal samaynayaa bicamali ahli naar dadka ahlu camalkoogii ayuu samayn xataa maa yakuunu yakuunudaasi waana la godaa waana la nasbiyaa marna xataada ayaa ibtidaaiye laga dhigaa waa marka la godayo marna xataada qaayo laga dhigaa waa marka la nasbinayo xataa maa yakuuna ilaa yuuna noqonin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa naarta dhexdeeda ilaa diraacun xusul mooye wax kale fayasbiqu isagana waxa ka awood badnaanaya calayhi dushiisa alkitaabu qoraalkii horay looga qoray baa ka awood badnaan fayacmalu wuxuu camal samayni bicamali ahliljanna dadka ahlu jannihii camalka ay sameeyaanoo kale ayuu samayn fayadkhuluhaa jannadii ayuu gelayaa rawaahu xadiidka waxaa soo saaray albukhaariyu sheekhii bukhaari la odhan jiray ayaa soo saaray wa muslimun muslimna waa soo saaray in sha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamed